السنة الثالثة من الهجرة نور بسم الله الرحمن الرحيم القتلى hada محlh ومبحثh الqتلى kuwi ladili hada محlh ومبحثh الqتلى جمع تفsيr wa qatilin qatla laka jamci wa ay الqتلى batilnko lidilil jamciyay algatlahani lidililka jamci wagutila may ba lidilay min almuslimiina muslimiinta haalkumidayin fi uxudin uxud kishe may lidilay aksar wal badan min sabciina todobaatan walku badan ya lidili wa min almushrikiina wagutila min almushrikiina mushrikiintaisn maylku dilay halaasatn wa cishruuna labaatan isadi ya likudili wakad masala qurayshun qurayshiya suurhumaytay bikatla lmuslimiina muslimiinta kuwooda lidil iya suurhumaytay tamtiilan suurhumeeyo oo fadican foolhun iya suurhumayti wakutila may la dilay fi hadi lgazwati azwatan azwat uxuda kadhax jirnay may la dilay hamzatu camu rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilaah rasuulki adeershay hamze iya la dili aafala may kediyey hu hamza rajulun rajul iyo kedi ismuhu rajulka magaashayna waxshiy bnu xarbin laeraw وabarat may jeexday badnahu badna hamza sid hamzo yani olooladis may jeexday imra'atn bilaa mayso hindi leraw ya jeexdi waakadat gaaday kabidahu kabida hamza hamza beersa iya gaadi litakula hiya bilaa mayso sinaanta ha alkabida an falaakat calaanjidi ha alkabida beerki iya calaanjidi uma arsalat tuftay ha alkabida beerkiya tuftay wa وaqad xazina الrasul sala الlahu عalyه وasalam ilahi rasulkiiya murgooday alayhi cala camihi adeertay hamza yan murgoodi waamara nabiy nabag amray bidafni jamiici shuhadaai shuhadadii dhamaantooda duugowkoodii amray fi tiyaabihim tiyaabi shuhada shuhadadaas tiyaabtiyo lakaduuga alati tiyaabtaas oo qutilu iyo la dilay fiha fi tiyaabi laka dili walama rajaca lmuslimuuna muslimiinti marki nagadeen ila madinati madina nagadeen yasakira may jaziyasena bihim bilmuslimina alyahudu iya kajaziyasen walmunaafiquna kajaziyasen wagaalo maeren yahudi munaafiqin liikwanihim walanyasho may ngaren low kanuu cindana han hadi laadhamay hadii agdaana roogu fadeen ma maato madhimadufan wama kutilo maanmaldilifan maeren alkatla may kadhax jarnay fi gazwati uxud bisanati halisa min alhijra sanidki sadaadi hijrad iyo bilaawni yani dagaalkin kuinay oo dhimay haayay sanadki lamaas dagaalkin kuinay may dhiyay beder sanadki sadaad haddana dagaalkin kuinay may dhiyay uxud lamadaas uxud lamadaas degaaliya waanu degaaliyaalki rasuulka sala allahu alayhi wasalam galaay lamadaasan kuwinayen yani waa kay masalanba uxud iyo beder yan kuwinayen yani alkatla oo dagaal oo lisla hor surumaayo lis foolsuruma muslimiinti gaalada sursurmaayaan lamadinka dhib badanaayen waay beder iyo uxud ahay beder muslimiinta guulaysadeen uxud ma muslimiinta dhib badan iyo jab badan oo khilaafiyo sameeyen daraadeed bacd lmuslimiin khilaaf sameeyen daraadeed anbihi aragnay alkatla kuwii oo la haada hada maxaluhu wakutila may la dilay min almuslimiina muslimiinta haalku midayin fi gazwati uxudin jabalko milkayaalnkabagdar uxud leraw fi gazwati uxudin may la dilay aktar walbadan min sabciina todobaatan walbadan badan iya muslimiinta laku dili waayo yani wa min almushrikiina wagutila may la dilay min almushrikiina mushrikiintan may la dilay talaatatan wacishruuna labaatan iyo sadiya laku dili waqad masalat quraishon quraishiya may suurhumaytay tamhiilka may lera sankagooy dhibdhigooy dakarkagooy saas oo kale sameyen qofka wijiga kufiik saasa ololaku tariik saasa sameyn wa waqad masalat quraishon quraishya suurhumaytay bikatl lmuslimiina muslimiinta kuwooda la dili iya suurhumayti tamtiilan suurhumaayo oo fadiican foolhon damtiiriko digdigoy sankagoy dakarkagoy wakutila may la dilay fi hadi gazwati gazwadan tan may la dilay hamsatu hamsiya la dili muslimiinta shanigaas makasaan rasuulka sala allahu alayh wasalam gaalad hadii hatakurooyo oo muslimiin gaalad lakurooy masamaijar maana dhegdigoy sankagoy malagol islaamka tamtiila lare tamtiilkana rasuulka dili wafkoofa idaa kataltum faaxsinu alkitlata rasul waida dabaxtum faaxsinu adibxatahu san kagooy dhibdo gooy inilaweel ofka muslimka yani gaal bahaado ata islaamka maogol mana laakin gaalada dhagon humaantiyo may kumid aha muslimiinti iyo kurooye noo dilen iyo dhigdi kagooyen sanka kagooyen yani humaanti sameeye wakutila may la dilay fi hadi lgazwati gazwadan tan oo gazwat uxud may la dilay hamzatu camun rasuli sala allahu alayhi wasalam rasuulka adeerti hamze aya la dili aafala may kediyey aafala may kediyey hu hamza rajulun akedi ismuhu magaashayna waxshiyun xarbin leeraw adoonka ahaay lankaas oo hadiloogo walkursaasrsaasa dili a may lan geese oo oh, ha hor surumi koro hamzo hor unka kohoy kor lanka geesig manaa sris bortis malanka kohoya lere jidaali gaadni walaasay lan dile mana kolka hamza lan geese hay gaal hortis ha hor surmay malahayna laakin lanka aan dhakadi mana reedku dili mana wabakarat may bajeexday badnaho badna hamza hamzo olooladis may tariigday imraatun bilaamay soo tariigday waaakadat gaadi kadidaho bilamayta magaasha hinta binta cudba waay abu sufyaan binu xarba oo ciidanka yani gaalada hingaamiyaay xiligaas bilaamaytis hinta binta cudba yaan bilaanta gaalada hingaamiyaasi kalkun yani reedi oo dareereen bilaantay yoo dareereen ama erageena yani iskastaan reer makala lislahay gurasa lislahay rasuulka deertay mil yani jiifo oo la dili oo shahiid ayaa aragdi markaasa reed yani looga tarigdi waxshima in dhiibtaynin walaagi oo oo dhigdhigaag iyo dhabti oo dhan wax sa kawareejiyay wax shadi mudug erta hortaan sinaatilnay ha maxamed geeka yani waa kay aawkay iyo obo yani adeerka iyo arikan iyo aridan dhari beder hakadhamay geeka ning arnay ha dhigdhigaagan adi lawerti manaa wax shin dhiibti dhigdhigaag furut kufurti deebkaay wax shin dhiibti adi mudug erti hoo gaaday abaal winga ilata yani markaasa may dhigdhiga kuwaaldatay muslimiinti la dili dhigdhigaay dhigaasho gurti sansho intiya gurti bubujiday dhigdhiga kuwaaldatay manaa hanga dhigdhiga inga erti hilka islaamka yan gabti inta bintcudba mucaawiyat nabi sufyaan aadi marki damben ha islaamina dokiyohay oo islaamkan galaaye wabakara badnaho yani badna hamsa imraatuna yani tariigdihimda e waakadat gaadi kabidaho kabida hamsa hamsa yani beershe gaadi litaakula hilka oo rasuulkan gabti muslimiinta gabta daraaje litaakula singaanta ha alkabida ngaanta falaakat calaanjidi ha alkabida beerkia garawgarawsiidi uma arsala dirtay ha alkabida beerkeesu dirti wa wakad xazina rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulka murgooday alayhi calaa camihi adeerteen murgoodi waa mare nabiy nabag amri bidami jamiici shuhada shuhadada dhamaantooda duugokoodi amri fi tiyaabi tiyaabi shuhada shuhadada dharyaalshana kuduug lanki shayidka dharkiisa oo markaas wesha dhimidi yani wal kuduugelilay wali wabdigaal eho markaas dharka kale wala duuge usodisheega wala laduuge maanaa toman dhigaw malka tukadaw tukshiman baan bal axyaaun cinda rabbin binafsi lqur'aan qur-aanka nasiya iya ilahay ka tilmaamay nin noola mal tukada kalkun tugsima baahan shuhadada saas a ah. shuhadada abad yani aladina tiyaabta soo gutilo shuhadada la dilay tiyaabka tiyaab laka dili tiyaabka la duugi wa wakad raja walama rajaca lmuslimuuna muslimiinti marki nagadeen ila lmadinati madina marki nagden muslimiinti yastakira bihim lyahuudu yani kolku marki oosadetaa muslimiinta dhibaatadaas linjeysi abu sufyaan binaankaa suri maayo ahayt marki xarbaga ya abu sufyaan binaankaa suri misoo geyraraw yani laymana ahay yani waa ki muslimiinta hijare muhamed walbeliye dheegegda muhamed walbeli abubakar walbeli cumar dadki uwinayn dong islaamka gaamiyan dong walbeliye dheegi markaas sadgayliyayo mana yani hal fikum muhamadum muhamed sinka jare rasuulka meeray sala allahu alayh wasalam ku amusa maku dhaha sumalakuari adan markaasa meeray hal fikum cumar bn wagutila muhamed sinka jare markilera sumlkari walbeliye bes waay dhamaati adan meeray hal fikum abubakrin abubakar sinka dhaha jare suma ku dhaha rasul sumala ku eri usuna waldiliya eri mana haye hal fikum cumaru cumar sinka dhaha jare markaasa yani sumuk dhahaal eri cumar isaay waayo ma eren sumuk wala de ma eren usuna umar yeri markaasa cumar isaay waayo hadali mana may welay lamba dabeecadoo liyaha maybu abubakar dasigiisiyaalka ho dabeecadii umsadeedani hay markaasa ma eren muhamed na maldilna eri abubakarna maldilna cumarna maldilna wal ka dhiba doon weli roogaer mana hadii gaamiyaalka islaamka ma dhamaalen odlaa dib walkin roogeer mana markaasa maer cumarow iskasaareermagaalnimareelbisalkaba cumarow ibnukamia adi inkuron badan er mana ciidankiisalankijarinjeed oo oh, eraay maxamed anerdil eraayjeedda ibnukamia ah, adi koo rumaysadey runta waer mana maxamed maldilni maldilni er maxamed baago waana yani baad ahaade yani waana koo guulaysada doon markaasa merayna ma yaray dhahdin ciidanki mayla ku helay sankugooy iyo samtila lakahele manaa muslimiinta isin lasiinku dhamaay saasa lakahele anina ma amarneeri ano hingaamiyaag ahana dadka sameeyay saas welo ma aragna laakin hoob lasuubina makatirin yoodeeri kafarax ilay maahayn markaasa merayna yani waa kay masalan ahey ah, ina lana alcuza walaa cuza lakum eri una sanadkii cuzo leeraaya qabna isin cuzo ma gabtan eri manaa sun cuso ma qabtan wala isin geeka dhibaato sinka dhidi ilaahagiisi waa khilaaften cusi khilaaften ki salamsia khilaaften rasuulka injawaaba eri macnaha saabta ma injawaabtana eri ma injawaabana eri yani dhahaal eri ina lana lmawla walaa mawla lakum una mawlo naasir ee nin sugnaadi isina mawlo masin sugnaano dhahaal eri basigiyanka jawaabay markaasa yani waa kay masala meerayna alxarbo sijaalun eri xarbiga kolayton kolcab waay gerad yani waka ym lana وaym lakum shalay hoob isin beder lahaysan unun jekasinkaroyneri mana ada geydare reedba isku bay sanadkan e reed may balan nin aha reedan sanadka damben inta iska sugaane eri reed sanadka damben inta iska sugaan bes markaas agal shay roroday bahideed abu sufyaan gobshay sidiaka gudoomin yo istaawiyaayeen guul istaawiyaayeen guul kamil an mahayn may wale hadi guul kamil ahada fadi ciidan hadi roy may lafadey meli oo dagaalka kadhiisa dberi nilro haye haddana magaaladiisu dadki kurooy magaalada kobsado lan baahan weliba mayla sheegay ciidanka gaalada markaas magaalad madiine ciidan waardiyaay mijar muslimiinta dilay roogan dhibaatada nga dheeday hadii hataa yo fadaano ko imbahagala obsado lahay laakin weli obsika jarti mana guulkaamil malka tilmaamo kor laakin eeda yani islaamka dhibaato badan sanadkaasdeelti waana may ka dhiiday bimukhalafati bacli asxaab yani asaabto baclisho khilaaf samayn daraadeed walama rajaca muslimuna msliminti marki nagden il madinati madina nagden ysakir اlyahud yahudi وlmunafiquna jaasyasan bin bاlmuminina kajaasyasen bin bاlmuslimin kajaasyasen waqalu yahudi munafiqiinti meerena yani cabdالlahi بn ubaysa inka winyin liikhwani walanyasha oo musliminti oo shahiden mayngarena low kanu han hada bed uxud aki shahiden hadi cindana un agdana roogi faden shala aylabanay yerna inta roogi faden ma matukiya madhimada fan wama kutilu manumaldili fan meeren yani kolka asilatu hadihi asila kam cadadu katla uxudin uxud kuwooda la dhamaystiradiyo meelhaati wagutila min almuslimiina fi uxud aktar min sabciina ay yani wa kay saas wa maada facalat may maada facalat may suubidi qurayshun bikatla lmuslimiin wakad masala qurayshun bikatla lmuslimiin tamhiila fadiican man asharu man kutila dadka la dili lanki mashuursanay fi uxudin lakdili ay hamzatu maada fucila bihi bihamza may lakfali bacda katli katli hamza wabakarat baknahu yani imraat waahadat kabidahu litaakulaha mada facala rasul sala lahu alay slam bishuhada may kafali ay yani wakad xazina rasul sala lahu alayhi wasalam وamara النabiy amri yani bamihi aleyh ala camihi وamara النabiy bidamri jamic shuhada fi diyaabihim mada qala yahud wlmunafiqun bacda rujuc lmuslimin ila lmadina walama rajaca lmuslimun ila lmadina sakira bihim lyahud wlnasara wlmunafiqun waqaluu liikwanihim law kanuu ila akhirihi xawaadisu haadihi tan xawaadisu waxyaalaha berisan waay fi sanati sanadii athaalitati sadexaad min alhijra sanadki sadexaad hijradilkaroog yazawaja rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay may guursaday yani may guuriyey bintahu aritis uma kalsoomiya licuhmaan min afaan guuri bacda an maata ruqiya ruqi marki geeriyooti bacdigeed cindahu cinda cuhmaan walihada waliajli hada taswiij guurkan ee lamada gebrood guursadi darteediye sumiya huwa cusmaan lanka magaawi da nurayn lamadi nur saaxibsho lanka magaawi saaxiba nurayn lanka magaawi fi sanati haliati sanati sadad min alhijra zawaja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay guuri bintahu binta rasuli rasulka aritis uma kalsumin leeraay licusmaan bin cafaan iyan guuri bacda an maatat rubiyatu markii ku geeriyootay cindahu cinda cumaan wa cumaan adbis markii rugi ku geeriyooti yani waaki markii rugi ku geeriyooti bacdishi hadana gabirti lamaado uma kalsum esti waliajli dalika saas darteed walidalika taswiiji guurkaas lamadaas gabrood guurtidi darteed yasumiya huwa cusmaan kamagaawi than nuurayni lamadi nuur lamada nuur manaa lamadi rasul rasuulka lamadi gabrooda nuur kamagaaway than nuurayni lamadi nuur saaxiisholan kamagaaway tuufiyas wal oofsadi ruqiya way kusheeko yahay oo sagalni warasuul sala allahu alayhi wasalam naal bibedrin kasugunyi rasuulka oo beder roogiya la oofsadi waqad taahara zawjuha waqad taahara zawjuha zoojkana gadaal mari cutmaan e can gazwati badrin iya gadaal mari lima linshiaalihi inshiaali cutmaan cutmaan mashguulowkiisa darteeda bitamriliha tamrili rugiya rugiya markadowkeeda soo kamashguulaw rugiya markadowkeeda rasuulka kadhaafi yani lanal gazwada lan beder saadi fahimshayana kasiye ariishay irintaa xanuunsantaa sakaraad aha makutabo koro adigkii dhaafi rasuulka rasulka dhaafi cutmaan ka dhaafi kolka cutmaan beder lankugigaadi oo kale lamid ay yani wa kay masalan taas may walay saa rasuulka kadhaafay gabartaasay jiridi iyo markadowkeed iya lakadhaafay taas dartiya danuureen saasa lamadi nuur oo rasuulka gabrosha e saaxibkooda saasa lagamagaabo wa fiha fi sanati halisa sanadka sadaadiya tazawaja calayhi salaatu wasalam ilahi rasuul guursaday xabsata bintu cumar bin khadaab iya guursaday wa zaynaba bintu khusaymat alhilaaliya iya guursaday wa fiha fi sanati halisa ya walid alxasanu bnu caliyin xasan binu cali la dhali walidal yani xasanu yacbiri walid alxasan bnu caliyin ay wa fiha fi sanati alxusein xasan mahoreynima sanadki ul beder mehkisheeg sanadki lamaad hijrad marka mil maka dhalani xasan sanadki lamaad ayni dhalin malay ahay yani waa saas waay sanadki sadexda dadki sadexda kajalanti lamaad y ya ka dhalabi manaa xasan ka dhalabi nisbadira laorosiya badla oo bilaawi kudhiikusu mana xasan aan waray kuli yani wafiha fi sanati maylia masalam wafiha fi sanati halisati sanadka sagaadiya tazawaja alayhi tazawaja alayhi الsalaatu wasalam ilahi rasulsha may guursaday xabsata binta cumar bin khadaab oo gorooba ah, nagati ya guursaday bacda an tuufiya zawjuha zawju xabsa xabsa yani zawjka marki la oobsaday bacdishe jiraaxaatin dhaawacyaalana lang oobsaday dhaawacyaalkaas oo asaabad iya jiraaxaadka kiitay o yani wa kay zooj ka asiibti bibedrin ka asiibti zoojka beder sanadka lamaad yaha ka asiiba beder haka dhaawacmi dhaawaagisugahaya oo haliska kahayaan dhimadi kolkan zooji markaasa goroob nagati cumarti in bandhikaaya hayaritis cusmaan in bandhikaaya cusmaan manaa aduma guursada koreeraay kabacdi hadana abubakar in bandhikaay abubakar nasuna shuma usuka oo may ogaay rasuulka weydiyow shay oo waraysado ogaay marki den rasuulka guursadideen وaزaynaba yani وataزawaja wafiha fi sanati halisa taزawaja nabiy nab gosli zaynaba zaynaba bilamaytleray zaynabadaasoo binta khuzayma khuzayma riisisa ilaaliya ilaali nag nasbey yani zaynabada iyana zoja goroobahay ogad kutila zawjuha zojeeye yani waa kay lidili biuxudin uxudka shahiidi watusama maylka magaabay zaynabadan tan lama zaynab ya jaren rasuulka zaynabyaal usguursidi lama haayan siirsoy tan watusama iyo zaynabada mayl ka magaabo jaray fi ljahiliya biumi lmasakini masaakinta aadiyo iyal ka magaabo jari masaakinta aadiyo walalan ka magaabay lima lira'fatiha naxariisowkeedi waliixsaaniha ixsaananfalowkeed ilayhim ila lmasaakin masaakinta ixsaananfalaasa naxriisase daraadiya um lmasaakin langari zaynaba yani bintu huzayma kalkun lama zaynab u ogaaw zaynabado kala jer zaynab yani bintulxaris maaha zaynaba bintulxaris yani waa kay masalan ba maybu ahaa oo yani wa kay naadisata cabdullahi bin cabas ahyartis zaynaba yani ya markaas ma hay zaynab bintu jaxsh ma zaynab bintu jaxsh yani jarta ma zaynabyaalka kule ma may ay ku hadlayna maymuni hay kitaas zaynabu lama zaynab zaynaba bintu jaxsh waay zaynaba bintu jaxsh rasuulka sala allahu alayh wasalam inaadisa dhali taasna jarta tan oo rasuulku dhimadayahay taas tan a horumartay kalkan zainabadan horumartay wa fiha fi sanati yani wa fi sanati halisati sanadki sadadiya walida alxasan bnu caliyin xasan binu caliya la dhali wa wa fi sanati halisa sanadki sadadiya xurimat alkamro kamro la xarimi yani wa taxriiman ana la xarimi taxriimkaas oo gohon khilaafan gajan horaanmida la xarimey haddana walka nafsidaysaas marki dembo gib ahaan la xarimi wa may wali libarariha barari lkamri kamrad reebi may bua dhigshe fi lcaqli caqligana dhibaas waljismi jismiga dhigaas walmaali maalna dhibaas kalkun wal al waliba caqli dhibaw jismi dhibaw maal dhibaw saasay xaarama ngayin ka daad ookal daadkana ookal culmad ka daraayamday may walisuna caqliga dhibe qofkun maangdooriyoob sudugum helna miilsay matoosan caqligaas yani qofkan jaada lile dhigas mana qofkan jaad lakishaqee maskaxdiis jaad lakishaqees lile mana kolkun caqliga dhibe yani wa kay jismigana dhibaas lanka walayo hoobusaama gaaji walaaskaam yani wa kay hangaas wala kadhiye cudur badana kadhiye qofki yani mafaylaado maalkana ibr waay maalkana baabiye mana wali hante e oho jaadkas iyo geedkas laylahoolaw lakagadaw yani wal e yani e dhibaato dadanjeysadahayo hantidaas hadii on wal lakakasbada lahay e dadan anfaac lahay tiyo kalkun yani yoon meelin ay yoon yani saasaan hunyin walbahun meelin wala lang xarim hadumey lidariha fi lcaqli wاljismi walmaali lay maha walkalkun waa caqliga dhibaw jismiga dhibaw maal dhibaw yon mila dhagala yon haramla wa xumaan doori oo dham wa fiha fi sanati alhalisati sanati sadadiya xurimat alkamru kamra lacarimi taxriman alacrimi taxriimkaasoo gadiciyan goongmay wali libarariha barar lkamri kamraga dhibawkeeda fi lcaqli aglaga dhibaas maan wa waljismi wa fi ljismi dhibaas walmaali wa fi lmaali maal dhibaas asdalaadela maxalimi yani wa awalu ma nazala wali hadigi ka n horeeyo fiha fi amra xarimawsh ama fiha fi amri laydhe amrada walyatbs sanhuray mawlud taala ilahay bolshay wa yasalunaka nabi lahi muhamed oo kuwarsadaayan an lkamri kamri kuwarsadaayan walmaysir an lmaysir gamaara kuwarsadaayan gul dheh fihima fi lkamri walmaysir kamradi gamaarka dhaabiyo kasugnaadi ismun dembe kabiir wiin ya kasugnaadi horta dembe wiina kasugna haaramutood malang laakin dembe wiina kasugnaadi wamanaafic wafihi wafiha may kala kasugna manaafic wal yaro oo manface dad anfacaw linaas dadka anfacawna kasugnaati salary mana inti lang xarim nukot yani wal yaro manaafica kajart mana manaaficda kajart maybwa khamrada carabta maybwa horteed becsharadi oo carabta tankuwiin may haytay khamradaas khamrada eedin ganacsadaaya eedin isticmaalaya kolkan weliba ma eraayan amaanayena yani waa masalan khamrada amaanayen bintulkaram ya eraayan bintulkaram sakaawadi gebertiya eraayan bintulkaram yara ashcaartiyo carbeed hadii la fiiriyo ashcaartiyo miskoobu kamre lay kaamaanay mana kamrad eedan jelayn kolka mardhaw laya islaamen hoobo kamre xaaramu dheere fadi dhiba ku kooy fadi hataa dadaba islaamku baalaarag lahay kolkan shayga xigmi kasooti rasuulka dacwadiis tartiib tartiib kowta bus marki islaamka kooye kamre xaaramu hormakuer mana bes tartiib tartiib si galbishood manaha nafsiyo bu aragan dhibshe aragaan ilaala kutusi bintulkarama eraayen mana may saasan araayan kari sakaawnimadi gibirti walan araang may bua geedagan cinabka leraw karam iyo araayan karam angarsantilari bu rasulka digi sala allahu alay salam karam galbulmumin alere eh. geedka naftisa karam sakaawo araayan kamradana bintulkaram geedka sakaawogahay gibirtisa araayan may saasan leyna lanka kamri dhame eh. kamrada hooba dhama bes yani kolkan hadana damaara dhiilayen damaara dhiilayen damaarki kolkan neefko geel oo kale la saare la yani waa kay lankoa neefka geella kugaade wal gooriye hilib hadina wal dhiibiye masaakintan wiilaha dhoobadaayan kamriska daldalaayan gamaara dhiirayan wali gamaarkasoylikahelkolkun may lasiyayn masaakinta wiilako neerka dhonga lagooriye hilib shay lanko toosaas katoosaas lanko sagaaldhiga katoosaas lanko siyeeda katoosaas lanko todobiya katoosaas hada todoba ku bilaaw lanko todob todobdhiga toosaas lanko siyeeda katoosaas lankood yani waa todoba katoosaas lankoona li lankoona shan lankoona afar lankoona sede dhigdhigyaalki neefkisaasbangebiye marki libkisaasbangebi hadin masaakinta melo dhoobanga lasiya mana waljamarka lakaheli kalkun sakaawnimadan hordhaan mal weelayo wafkun hooba marba kamre dhama sukraame wala dhiibe wala yobooxe kalkun sakaawnimadu geedinga sheenti saasa gaben mana geedinga sakaawnimada sheenti saasa gaben ila alana wal dhagan kumid ah, hadaba unub yani wal isticmaale yani jaadka laka isticmaale masalan wafkun hoob yani danlikuley marduudko langaade liki marduudka langaade suuk iska dardarme ris walakin saihela manaa sadisad han barakin wala yoba namufian shaacirkilamidhign taasu shaanisho wafun hoob sukraama wala dhiibe wala yobooxe xiligaas goobtos gaaba wal kufaa'idaysade mana lanki dankule taaso kufaa'idaysade lin kolka wala sheenaime walanga sheenelin ilan lanki akli sukraame ogdaska dardarsamey yani waa kay taasu kolka bintulkaram taasan ara jaran kariimna ma e bintulkaram ma e sahaabo ma e kolka manaafic yaraka jarta kistaas yaro masaakintaas la siyaayo walama shriba marki dhameeno ha kamridi bacdlmuslimiina muslimiinti bacdigoodoba dhameen wakalada huwa bacdigi kasay fil qiraati akrisinti kasi bacdlmuslimiin ye kamrinti dhami kalku fool malang xarimne ismun kabirnailrgda wamanaafic linaasi al kalku fool malang xarimne langa dhami muslimiinta kumid wakalada huwa bacdigi kasay fil qiraati akrisinti kasi mayli sheegay cali bin abi alib radi allahu taala canhu kalku kamridi weli mal xarimnegda kolka kamridiya dhame markaasa yani reed marib haddana datukisiyo nagdi oo kale ali sheege markaasa ya ayuha alkafiruna acbudu ma tacbuduna saas kale ali mana ya ayuha alkafirun laa acbudu malfadaan hatar acbud an aabuda ma tacbuduna gaalad wali aabudasan anin aabude gesdin maha kalkun lanki may weri jibkaas an sheeni hamradan sukraansinyi kofka sukraansinyi kalkun saasa salaadaki gali ya ki salaatu salaadiya la xarimi tookadan cala sakraani hadan lansukraansan salaaday tukuneeya ah, yani kalku lansukraansan salaaday tukuneeya shanti salaado nuwal tukude kalku maya hertay lama wakti besayan herti manaha duhurka salaad subax oo oh, kale daki bershe waab kuherena laakin lanki dhamaw salaad subaxa dhame inti duhurna kudeeraw haddana makribka haddana yani waa kay cishaado bacdisee dhame inti waa ka kubariyo lamadaas wakti bese haddana herti ilan inta kale salaada la tukade ogda salaadgaadhow kalku ilaa kaogaadasa ma taquluna walaysin eraasa ilan dhibaka kuegta la ribshel kalku lama wakti len herti lamadi wakti haddana si dhamayeen hadana marki dembe dhibakoy walama markii marki adderisay min shurbiha shurb اlamri kamridi dhamawshe ictidaa bacdi lmuslimiina muslimiinta bacdigood xadgudubowshay calaa ikwanihim ikhwani lmuslimiina muslimiinta walaalnisho ka xadguduben dhibkaasoy had hadderisi oo kamrada layna shaanti ya xurimad iyo kamridi la xarimi wadciyan geba ahaanba lang xarimi dhibki shaantin mayb waaha yani si hamze radi allahu tacaala canhu soo intin geeriyone ishaina haysay ya yani maalinto us oo minka jaro khamridii ilanguli malxarimne yani lanko dhawaayay martagaadan sameeyey martagaadka lanka bi sharaabka lasiyaabo khamre isiyaaye martagaadan sameeyey ngurigi miilaka amayaano lanko ansaariye na dhadhameeno sugraansanyin ya cala bin abi talib oo usu rafaad roogo caalimki haay orooska jaro faatimo roos fadahay neefku hawadaday iyosaka gurney iyo idi horti neefkasiri idi horti neefkasiri neefo kalena edeegdi lamadaas neefa lankotumaale wedoy reedsakingulo idkirakingulo idkirkaas gaboy markaas oroskan kaalmaysoy lahay lamadi neefa binaanki gurigi hortisa kahiri bes usugtabi gabal gaaban inti kabadi walaasawayjiyaayba hamza oo sugraansanga abahi bilaamayto ngay liiday yaa hamza lishrufin nawaayi yangarti mana hamzo gel gel kukoroswinga int inta fadhiya arti mana gel kukoroswin iya inta fadhi bis yani kamrad marki daman hadan walan heesa jaray bilaamay taas la heeskas iska toosila kahay bilaawshi la qaaday neefki mm, la seeday beerka la bayday neefki nool iyo beerkas bi yani koroskana gooy neefataadi meel maka dhiminahe cali bin abi daaliba koy oobsada beeri neefki egar bu soo ooya rasuulka masaadi sala allahu alayh wasalam rasuul allah sa gobta erkesida ingalyari mana bis rasuulka bay sala allahu alayhi wasalam onkoy meli ooba koy dadka oo dhadhiyaayano sada in lag onkoy khamre dhansinosaas markaasa sadan tanfiri rasuulkan firi oo ta kor ontey sadan firi ya hansameeray ha yani isin ihidin odoomin aawteed odoomin shale eti es rasuulka meeray sukransan ya adeerkay e waa kay masalan lan sukransan walma lan haysado bes sadiya reed kolkun dhibkaas marki di la ogaadi kolka unti faidin lahayn khamre wa dhibaatada la geysadaay markaas reed baxrimi walama xadata markia darisay min shurbiha shurbi amri kamridi dhamawkeed ictidaa bacli muslimiin muslimiinta bacdigood xadgudubshay markia darisay ala ikhwanim kaadgudubaayana xurimadia kamridi laxarimi garciyan goonaan goonaan laxarimi biqawlihi tacaala ya ayuha aladina aamanuu inama inkalmahane hoob ya ayuha aladina qur-aanka leero ya ayuha aladina aamanuu leer lam wal hadlayl sugeeraayan walba mufasiriin ini wal lis amar ini wal lakoreeb lamadaas mana ilaahay yani imaanka katilmaamay dadka muminiinta ee kolkun ma inbaahayin ini walma lafaro walma lafureer fed ya ayuha ladina ya ayuha anaasu hoob leer badana gaali halahadlolaleeya leere laakin ya ayuha aladina aamanu hoob leer muminiinta lalahadlo doona ini walna far ini walakureer toodi lasuge ya ayuha aladina aamanuu inama inkalmaana alkamru kamra walmaysiru kamaar walansaab sanamyaala walazlaamu ganum walasnaamu sanamyaal walazlaamu gamumyaala rion nijs waay nijaas waay min camali shaydaani shaydaan camalkeer kumide fajtanibu fogaada hu almadkuura madkuurkaas kufogaada ilahay khamri iyo maysir iyo sanam iyo gamoon kuliba ilahay kufogaada rijson najisun nijaas waay min camali shaydaani shaydaan camal shay kumida gool shaydaan wer ilahay gool islaam ma eh gool shaydaan kudheerada walayo eh. fajtanibu fogaada hu madkuurkaas may faide helaasan lacalakum tuflixuuna likay tuflixuuna sinlibantan liibanking may ka jare walba maandooriya ini kufogaatan walba kamaara ini kudheerataan sanam i wala lama mid a kudheerataan gamun wala kusooraba oo kale kono laakiyaal kono nacam ya isticmaaleen gamunga isticmaaleen gamunkun kolkun hooba dangley ganunko may kayaaleen la kono may kayaaleen nacam kolkun hoob ad oros fadaaso haalaha fila deriste may inseedas sanamka reesi hoogdo ajiisado insheega inseedaas mislanko melo rogo salam gadaalshay roog bes gamunga lakin biyo gamunga lakin garaace laa hooba kinbato huliyeede beswa nacam hooba kinbaton hulka dhagaagas kol saase samey jira walaagasoyna majaranga leri islaamtaas lera warijso oo min camali shaydaan wa fajtanibu kufogaadaw madkuur may faide helaasan ilahay ninyobooxay lacalakum tuflixuuna falaaxkin bataaska jar liibankin liibankin adduny liigan aakhir may ka jare ini isin kufogaatan walayosa ilaah inama inkalmaana yuriidu shaydaanu shaydaan may fadey an yuuqica inadido baynakum dhahdin alcadaawata odownimo krid ilan hoob lankan sugraamo dhamaarbadeel me may lasuub meegaso yani may lakasuubi jari xafidan horse deki hor leeri jari mee qof iska jari kamri lay dhamaaya dhamaara wala la dililay gulay wala la dhaawaci wala isbugdhaw jari hamiin hamiin dayladii marmar lakakahay mana dhamaar dhile kolka yani waa adaawi meeli kudhiyaas qofka dhamaarku iska dhaaf walaawo yar ku yar marmar la suufiyaayo dadka tur mariyaayo dhibdu kofka lankara raariyaayo majidka la mariyaayo adaawo lakugaado walwinga dhib badan lanka sunkan kuroysin laylay marmar hasa lifire mana makan damaarka dheele wala saare si rooyin lay karseedisa lakufurda dharaantiisa lankaroog kolka meelin bahawga male digaala suubiya reed mana saasa samey jira xaafadan warseed hataa waktigii hor lakusuubiyi jari mana yani waa kaminka gaylidi weli jirta isdigamaarka dhelen kalki shaydaanka may doone ere ilahay inamaa yuriidu shaydaan shaydaan may doone an yuuqicani rido baynakum dhaadin alcadaawata odoonuma rid walbaglaa inisdirifo rid may sabab fi lkamri bisabab lkamri sabab sababshe i almaysiri bisabab lmaysir kamaarka sababshe wayasuda huwa shaydaan reebe kum isinsiinku reebe can dikri illah ilahay digrisheesinku reebe a oo lang salaado makribki ookal masala an fadheede jaab an fadheedi masaaid ini jamaaca kutukado makrib intabo cishanbao salaasuba jamaaca kutu walku sugey kalkun wala sin kureebahaysaas wayasuda huwa shaydaan reebe kumisin can dikri llahi ilahay ugeed sin kureebe waani salaati salaadna sin kureebe wa salaad matukada wafkun salaad geedki makribkiisa hogogo gala ishi yani afar saac kadeere si walhun dhugun sudaayo walaalaseen hogaw eme kalkun jamaaca tukade yani ilahay digrisheembe ilahay meeray fahal antum etina muntakuna ku reebtoomo etina wala yooma kuiraasana asxaabtama in jawaabin cumar bin khadaab radi allahu taala dadka ilahay ilhaamiye kumid ahay horlaamba guri jari manaa rasuul allah ilaahay nintug ini fool allahuma bayin lana bayaanan shaafiyan ari jari manaa kamrad oh, oh, marki dhibsha usiya ngaragi mera ilaahu bayaan oo cad masi oo kamradun foolba kawla noofyalna dhibtaytan sa ari jari manaa marki dembaded aayada marki foolba lan xarimi inta hayna inta hayna cumar reebtawni bes waay hadi kubaad maanduriyi makudhawaadan kureebtawni kuhirniyar mana ilahay saas hadad leyi lan aayada kolku manaha yani asalshe asxaab rasul jamiisha dadi laakin dadku dhama an yaali mana ilaa qiyaama kudhagaaga oo qur-aanka ba lakukorweela cilmiga lakukorweela aayada dadlay korsurunto fahal antum muntahuna laydadlas mana makureebto masana maandoori adi lakofade kalku ha bes waay makadhawaadan leen mana walansaab nasabayaal ansaab aayada may kadhax jiray ansaab walansaabu ansaab may larey xijaaratun shiidiyaalu tunsabu laoogaw ama tusab yani ay yani tunsab lishibaw calayha cala lxijaarati shido korsho bima u dabxi goorog dhiigiyaalshay lakishibaw watucbad laaabudaw mana shid oo taali meldikadaayan taaladaasa kalku neef kagooryahay taalada nafti aabudaayan saasa wala jiran kalku sanam red sanam iyo ansaab yashalayin sanam hoob leermaylere maa lahu suuratu xaywaanin wali suuratu xaywaanin leh sanam yalacbire badana carabida saasa isticmaala marmarki kalesmadi kor laakin khaalibkala ku hadle waliba oo maa suuratu xaywaanin le sanam iya lacabile mana sanam wali oo calaa suurati xaywaanin socdaane waana la aabudawna ansaab iya lacabire walla taagaw taalado haatoy geedko haadoy wali haadam walla teegaa iyo la sudaw oo kale oo suurun an hayn suuratu xaywaan lahayn iya ansaab iraayan kolka wal ansaabu ansaab jamcu nasabin nusubin la jami ansaabo xijaaratun shiidyaalo tunsabu la oogaw yani tansabo tansabo yani tunsabo lishibaw dimaa dabxi goorog dhiigyaalshay aleyha cala xijaarati lkishibaw oo watucbadu hiya ansaasi la caabudow shiidkoome la dhige neeftalka goorya ilaahuwa ley taasa ala jiran jaahiliin walazlaamu gamunyaalana alati azlaamu ay kaanuu haadeen yastaqsimuna kuu soorado haadi jiran biya bilazlaami gamunyaalka walka sooradaaye gamunka laakayaal kono nacam yakayaal kono minaakayaal kono yani waakay min ayri naakiyaal waxyaalo saas oo kale bagoraayo salamkaasa lakin garaace hooga hulfadaas safar fadaas laa hooba kinbat safarkaas gur hooba fadaas laa hakinbat bes ilaahagiya kindidi lakaleeyi nacam hooba kinbaton ha ilaahagi kin ogolaaday hola wado lakaleeyi hortaasa isticmaaleen mana oo shaydan len guxiyayo on soo jiren kol walaala soo dhan xaaram wa ilahay rijson min camali shaydaani wel ilahay khulaasatu sanati thalita sanadki saddexaad warshe kooban hada maxaluha yani su-aala kasanka jarti asila وakanat غayra mحarama وaفiha fi sanati xurimat الkمr kamridi la xarimi yani wa taxriiman xarimo waa la xarimi taxriimka soo gadxiyan goon lay wali dara lilkamri fi lcaqli dhibaaso waljismi walmaal dhibaas wa kanat hiya kamrado ordhaan may haytay غayra muxaramatin soo la xarim zeerte ordhaan wal xarimni wa fi awal lislam islaamka welshay uma xurimat hiya kamridi wal tadriijan kiskis yalan xarimi wa wala saasan wali lima xikmadka jartmey shaygan oo hoob la reeba shay yani hadooka lay lasugu dhawaw mae tartiib tartiiba ba xikmada rasuulka dacwada wadaay saas ahay hoob walaan e dalbisho onka jar geeklay hoobad erto hooyay reed geek walaan wal zuuliye laysa marki baad arka mae tartiib tartiib has masalan masalan marga yani waa xiligo gaabn haddaa martay oo islaamiya lisfokumeler jaaska aragaasa mana meelulka ame yani binaanka lay haldiyoy tartiib tartiib manaha walaas nayb waaha oo biyan dhibadan aku koye eh, mana kalkun binaanka leka ama untanka aanteen tartiib tartiibtas argahays mana yani saasu oo oh, fursad lahel badin usudan bala reebo lahay laakin wal tiima reebo fool reebo shay wal weday may buwaati tartiib tartiib eh. binaanka jay rabaad marayna magu binaanka kaama dhe aylasinka arag may dhe binaame ka farji manaha reeb marka demjeb ahaan baa reebo na dhahay kalkun wala saasu tartiib tartiib ma geed kalkun waa eedankama manyinooda deekles rees dhibaato kukohees mana isdil iyo iscuntoo iyo yani dhibaato kukohees kalkun tartiib tartiiba khamrada lang xarimi fama xurimat hiya khamradi walxarimi taxriima tadriijan kis kis iya lang xarimi wala saasan weli lima limaxabat lcarabi carab jiilanteeda darteed lahaa lilkamri kamrada ma jielans i wasucuubati tarkiha tarki lkamri kamrad kutabawshe adeeg hayt eedan jilayna kutabawshe dhib hayt kalkun reed marki islaamki hagalan tartiib tartiib arga haytaana dhibka geeda suubiya haytaa walaansa walana hadan bara hadan dhibko kale koye haye isin hadan arga haytaan aha walana wala marki de masilim wedireed dib ahaan ba walaan foolbus harine sidii lang harin mana kes xikmad islaamka iyo taaso shareecada diinta saasa kadhisan sidiyaba shayga munkar marki reeba yani waa kiimaasama tartiib tartiib yalan reebe mana oo fursad lang helooba halfooki la zuuliyay asilatu hadi asila mata tazawaja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsa ma guursadi bintahu zawaja guuride zawaja rasul rasulka ama guuri sala allahu alayhi wasalam bintahu aritis uma kalsumi ama guuri fi sanati halisa wa biman ay zawaja huwa rasulka kuzawjay ha bintada cusmaan biman ay tazawaja rasul biman alati bilaamayne tazawaja rasul rasulka guursadi sala allahu alayh wasalam fi sanati halisa yani xafsata bintu cumar iyo wa zaynaba bintu khusayma man ay wulida la dhali fi hadi sana sinadan tan ayla dhalay wulida xasan bnu caliyin sibu rasuuli lahi sala lahu alayه wasalam rasuulka waladul waladkey yani wa kay sayd shuhada yala dhalay yani wa kay masala sayd shabaabi fi ljana mata xurimat اlamru kamre eme la xarimi fi sanati halisa hal kanat hiya kamrada haatay muxaramatan fi laxrimin qabla lislaam la wa kanat غayra muxarama fi awali اlislam bal xurimat tadriijan limaxabat اlcarab laha وصcوbati tarkiha tark amri khulaasaة sanat halisa sanadki sadahaad warshe koobn hada maxalh وamabxaثh xadaثat may hadaristay fi sanati halisa sanadki sadahaad may hadaristay غazوat afana adfan gazwadeed وabaxrana وagazوat baxraan baxraan gazwadeed وaxamraa وagamزat xamra asad xumara asad gazwadeed walam yakun fi ljamici intu dhamaantiyo xarbn mahana wafiha fi sanati thalita ye xadaad mahadirisay azwat uxudin uxud azwadee kharaja qurayshn quraysha bati xulafaaiha xulafaai quraysh quraysh sheegadayaalsi macaisheela bati fi alaaati alaafi rajulin sidkun rajul dhaabiyo yaklabati o min alcarabi carab eh yahyaklbati wa wajaa-u kooyen nimankaas qurayshe uxudan jabal uxud ya kooyen lilakdi si langaadodo bisarin ar bisarin man of arshay langaado utila huwa manka e la dilay minhu min quraishi quraish kumid fi bedelin bedel kudiri bedel walila kudhama aargoosado daraadiye milankoyen fakaraja rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulji bay ilayhim ila quraishin an bay fi alfin kun dhadionka bahi waraja warajaca may hanagaday minhu min alalfi kunki hal kumidayin cabdullaahi bin ubayin ahla nagade musaaxiban hala saaxibkanyi bitalaati miatin saddex boqol min almunaafiqiina basaaxibkanyi kun sad boqol kureerkalkun todob boqol yaherkimiya ah, yani saas oo kale uma amara rasul todod bool o sidikun ciidan ay horsulmaayan uma amara rasul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka iya amri arumata niman waran lay e eh, gamun lay eh, iya amri yufaarigu anfarugne aljabala jabalki markidima magaasha jabal rumaad leray anfarugma jabal macruufa eh, gaabon jabalka winayna gaabongo xujaayto hoob sadan ziyaaradayan jabalka meeli degaan degsa wal dare wal argaas meelasa kolka unsulma leer wabada litaal digaala bilaawdi fanhazama lmushrikuuna mushrikiintiya jabeen wakada nasru guulyastigi yakunu huwa nasr ini inhaado lilmuslimiina muslimiinta inhaado lawla ana rumata nimankii gamunlay tahaye inhaado fana khalafu khilaafin amra rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki markii khilaafin inhaado fan faxamalat may haweerartay calayhim cala rumati rumaati korsho khayl lmushrikiin mushrikiinta firdiyaalsho yahweerareen khalid bin walid markaas firdiyaalkas hingaamiyay ba markidama islaamay fanhazama aktarhum aktar muslimiin muslimiinta aktarkood yajaben wastushhida may shahid nakadhikay minhum min almuslimiina halkumidayn aktar walbadan min sabciina todobaatan walku badan minhum min asabciina kumid haadi dadka oo mashhuuriinta magaasha laho sooxaboon hamzatuya kumid haadi camurasul sala allahu alay salam rasuulka dershe وaraada ubay بنu kalafin ubay بnu kalaf may doonay an yaktula huwa ubay ini dilo arasul rasulka dil sala الlahu عalيه وasalam fadarb rasul sala الlahu عalيه وsalam ilah rasulki garaaci hu ubay ya garaaci bxarbatin ebedo kanat kanat اlxarbatu xarbad iyadahaati nagatay sababa halaaki halaaki yani wa kay ubay ubay bin khalaf ilaagsiisa isha nagti walam yaktul huwa nabag madirna sala allahu alayhi wasalam hayrahu hayra ubayin ubay keyrsi madirn wajurixat may yani may la dhaawacay rugbata rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha lamais jilbood ya dhaawacay yani wa kay ahay miinidii oo lanki oo leeraay abu camir fasik miinidii geliyaaya kadhaawacmay rasulka wajurixat rugbata rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul jilgooshay ya la dhaawaci wajhu wajhu rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay wajishay la dagarin wakusirad waljibi rabaaciyatuhu rabaaciyat rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay katis afaraad wataniyataw wakusirad waljibi taniyataw taniyat rasul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul lamidis ilkood sanaadee la jibi wajurixat wajnataw wajnat nabi nabo lamidis bilan bilan yani yala daawaci waay wausiba man yala asiibi sabata sugnaaday macahu maca rasul rasulka maca la sugnaaday min asxaabi asaabi rasulka mida sacd bin waqasiyo dalat lkhair iyo abu dalxa iyo dadkaasoy rasuulka difaacayen eedman asiibi wa bijaraxaatin dhaawacyaala laka asiibi jaraaxaadkaasoo katiiratin fara badan wa fiha wa fi hadi sanati sanada sadexaad hadiy watazawaja rasuul sala lahu alay zawaja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka guuri ibnatahu aridis uma kalkum bna cafan cusmaan bin cafan guuri wafiha fi sanati halisa tazawaja huwa rasuulka guursadi xabsata binta cumar bin khadaab guursadi yani wazaynaba bint khuzayma zaynab bint khuzayma guursadi alhilaaliya reer hilaalimsbay wa fiha fi sanati halisa sanadka sadexaada walida alxasano xasan bnu caliyin alis bedel badisha la orosi faatima markaasi yani ya ladasi walida alxasano xasan ladani waxurimat alkamru kamri la xarimi taxriiman xarimow oo qadciyan go'ol ya la xarimi waay asanatu sanadi araabicat min alhijra